رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa baabkii sabirka waxaana noogu soo dambaysay ilaahay inuu dadka imtixaamo qof kastana abaalgudkiisa weynaanteeda ay ku xidhan tahay heerka imtixaankiisa uu gaarsiisan yahay wacan anasin anas waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala anas wuxuu yidhi kaana ibnun inan baa u sugnaa liabii alxa abii talxa ninka abii talxa la dhaho ayaa wiil dhalay radia allaahu canhu wiilkaasoo yashtakii xanuunsanahayey caniguu sheeganahayey xanuun ayaa haayey fakharaja wuu baxay abuu alxata abuu alxa wuu baxay canugiisii oo xanuunsan ayuu guriga ka baxay ama salaadii cishaa'iga buu aaday ama rasuulka agtiisuu aaday sala allahu calayh wasalam faqudiya waa la qiblooday faqubida dheh waa la qaatay waa la qiblooday assabiyu canugii yaraa canugii yaraana wuu dhintay falammaa rajaca markii uu soo laabtay abuu talxa qaale wuxuu yidhi maa facala ibnii canugaygu muxuu sameeyey maa facala ibnii canugayga ka waran buu ula jeedaa idan aabba xaniin ah oo naxariis badan waayo wiilka xanuun buu ku ogaa markuu soo laabtay salaan kadib wuxuu yidhi maa facala ibnii canugaygii see yahay qaalad waxay tiri ummu sulaym ummu sulaym gabadha lagu magacaabo wahiya ayaduna ummu sabiy canuga yar hooyadii waa abiitalxaa qaba canuga ayay hooye u tahay huwa asagu askanu maa kaana intuu ahaa hadduu ka xasilan yahay wuu xasilay bay tiri huwa wiilkaagu askanu maa shay intuu ka xasilan badan yahay kaana uu ahaa waaye macnaha aad buu canugii u xasinay waana degay wuxuu u qaatay canugii waa hurday xanuunkiina wuu ka foqay ayaduna waxay ula jeedaa canugii wuu dhintay oo xarakaad iyo sakaraad iyo dhaqdhaqaaq ma laha waasay doontay inuu u fahmo ayuu u fahmay fa qarabat ilayhi waxay u soo dhowaysay alcashaa'a cashadii wixii casho ahaa ee habeenkaa ay ugu tala gashay yay u soo xigtay faqarabat ilayhi alcasha fatacashaa wuu casheeyey cashadii buu markaa cunay uma ka bacdi asaaba waa ku dhacay minhaa xaggeeda wuu asiibay uma asaaba minhaa wuu la seexday waay macnaha wuu asiibayoo wuu jimaacay falamaa mar allaala markii faraqa uu faaruqay cashadii iyo jimaaceediiba labadiiba markuu faaruqow ka gacmo martay qaalad waxay tidhi waaru sarii inanka ha la aaso waaru caasa ha la duugo asadii kan sadiga ah ee dhintee yaraa wuu dhintay ha aaso falammaa asbaxa markuu waabariistay abuu talxa cataa wuxuu u tegay rasuul allahi sal alla calayh wasalam fa akhbarahu wuu u sheegay marka wixii dhacay iyo qabarkii dhacay ayuu markaa uga sheekeeyey fa akhbarahu fa qaala wuxuu rasuulku ku yidhi acarastum alleyla xalay ma aqal gasheen acarastum ma aroos gasheen alleyla xalay muxuu ula jeedaa rasuulka rasuulku wuxuu ula jeedaa xalay wax ma idin dhex maray arooska wuxuu usoo qaatay ninku way yar tahay inuu cafiyo gabadha habeenka arooska aad bay u yartahay saa darteed buu wuxuu ka cabiray rasuulka carastumulayn xalay ma aroos gasheen buu yidhi wuxuu la jeedaa xalay wax jimaaca ah oo idinkala dhex maray ma jiraa adi iyo gabadha qaala wuxuu dhahay nacam haa haa wuu jiraa waa aqalgalmay qaala wuxuu yidhi rasuulka allaahumma ilaahayow baarik u barakay lahumaa labadooda ilaahow habeenkooda u barakay ilaahow jimaaca ay sameeyeen wixii aad ka siiso ilaahow u barakeey fa waladat waxay dhashay khulaaman wiil uurkaas ay qaaday habeenka wiil bay ku dhashay fa qaala lii wuxuu ii yidhi anas baa hadalka watee abuu alxa abuu alxa waa adeerkii hooyadiisuu qabaa anas anas ayaa wuxuu yidhi wuxuu ii dhahay adeerkay abuu talxa axmilhu qaad xambaar ama sow canugaan yaray hooyadaa dhashay xataa ta'tiya ilaa aad ula tagtood u geyso xataa ta'ti ilaa aad ula tagto bihi asaga annabiyu nebiga sala allah calayh wasalam wadacafa wuxuu ila diray macahu canuga micigiisa bitamaraatin dhowr xabo oo timir ah dhowr xaboo timir ahna wuu igula diray faqaala rasuulku markaan u tegay wuxuu ii yidhi canugiina aan u geeyey amacahu shay wax ma la wadaa canuga keligii miyaad ii keentay mase waxbaad la wadaa qaala wuxuu yidhi nacam haa tamaraat dhowr xabo oo timir ah ayaan wadaa fa akhadahaa wuu qaaday rasuulka timirtii annabiy sal alla calah wasalam famadaqahaa wuu calaaliyey wuu calaanjiyey macnaha wuu calaliyey rasuulka uma bacdi akhadaha wuxuu ka soo qaaday timirtii calalsaneyd min fiihi afkiisa fajacalahaa wuxuu yeelay fii fiyi sami sabiga afkiisa kii yaraa ee hadda la dhalay afkiisa khaasatan eh, ayuu u mariyey eh, fajacalahaa timirtii uu calayey rasuulku wuxuu yeelay fii fiyi sabiy ka yar afkiisa uma kabacdi xannakahu dhanxanaga ayuu u mariyey wuu dhanxanageeyeyoo carabka meesha kore afka meesha kore dhanxanaga la yidhaahdo ayuu mariyey wa samnaahu wuxuu ugu magac daray ee uu u bixiyey cabdullaahi muttafaqun calayh cabdullaahi ayuuna rasuulku ugu magac daray wa fii werin kale oo lilbukhaariyu bukhaari uu wariyey waxay ahayd qaala ibn qaala wuxuu yidhi ibnun inan ayaa qaala ibnu cuyayna dheh ibnu cuyayna wuxuu yidhi faqaala rajul nin ayaa yidhi oo min alansaari reer ansaareed ah fara'aytu waxaan arkay tiscata awlaadin sagaal ilmood kulluhum dhammaantood qad qara'uu lqur'aana qur'aanka xifdiyey qur-aanka akhriyey qur-aankay dusha ka qabteen sagaal canug yacnii min wlaadi cabdullaahi almawluud cabdulaahigaa la dhalee habeenkaa dhashay ee nebiga timirta dhanxanaga iyo afka u mariyey sagaal canug oo faraciisa ah ee uu dhalay oo dhammaantood xaafil qur'aanka waa barakada nebiga sal alla alah wasalam acarastum alleyl qaala nacam allaahumma baarik ilaahu u barakay habeenkooda taa waaye macnaha wa fii riwaayatin werin kale oo limuslimin muslim u sugnaydna waxay ahayd maata waxaa dhintay ibnun canug yar oo liabii alxa abii talxa u sugnaa canug yaroo abuu talxa uu dhalay ayaa dhintay oo min ummi sulaym ummu sulaym xaggeeda ka ahaaday ummu sulaym baa markaa dhashay faqaalad waxay ku tiri liahlihaa ehelkeedii dadkii la deganaa ayaa waxay ku tiri laa tuxadatuu ha u sheegina abaa alxata yaan loo sheegin biibnihi wiilkiisa macnaha bimowti ibnihi canugiisa geerida ku dhacdee dhintay yaan loo sheegin naagihiinaan hadalka badan hadduu odaygu yimaado yaa ha u sheegina yaan loo sheegin bay tiri oo ha u sheegina laa tuxadiثuu ha u xadiiثaynina oo ha u waramina abaa طalxa biibnihi canugiisa inuu dhintay xataa akuuna ilaa aan ahaaba ana aniga uxadiuhu mid u sheegta anaa u sheegahaya uxadiuhu ilaa aan aniga u xadiifeeyoon u sheego idinka ka aamusa shib ha la dhaho naag sheegi karta male bay tiri qof hadli karaa ma laha ilaa aniga aan uga sheego idinka ha sheegina xataa intii akuuna aan ahaaday tiri umu sulayn ana aniga uxadiuhu mid u sheegto u waranta fajaa'a waa yimid abi talxa waxba kama dareemin oo murugo iyo waxyaaba ah faqarabat ilayhi faqarabat waxay u soo dhowaysay ilayhi xaggiisa cashaaa cashaa cashadii bay usoo dhowaysay cashadii ayay u soo dhowaysay faakala waa uu cunay waayo hadduu ogaan lahaa canugiisa inuu geeriyooduu dhintay ma cuni lahayn ma uusan cunayn abi talxa way ka qarisay umaynana sheegin cuntadii cashada ayay u soo dhowaysay fa akala wuu cunay wa shariba wuuna cabay wixii sharaab ahaa ay ay ugu tala gashay intay u keentay ayuu cabay uma bacdi tasannacat way isqurxisay way issancaysay lahu asaga isugu qurxisay axsana maa kaanat tasnacu qabla dalik markaa ka hor sidii ay isugu qurxin jirtay odageeda si ka fiican bay isugu qurxisay ila habeenadii kale way isqurxin jirtay mar allaalla marka xilliga jiifka la gaaruu soo dhowaado dirca kafiif ah catar barfuun unsi waxyaabo badan oo mar allaala markuu odagu arko hami intuu qaado waxyaabo kale uu ku tallaabsado yay samayn jirtay markii hore caaba iska daaye umma intaa ka bacdi tasannacad way isku sancaysoo way isziinaysay waay aad bay isku udgisay lahu asagay isku qurxisay axsana maa kaanat intay ahayd si ka fiican tasnacu mid isku sancaysee isku qurxisa qabla daalika markaa horteed mar allaala markuu arkay inay inantu carfaysay udgaysay dhalaalayso intaa markuu arkay fa waqaca biha wuu ku dhacay intuu qabso sariirta la aaday fa waqaca wuu ku dhacay biha arrinta falamaa markii an ra'ad ay aragtay annahu asaga qad shabica inuu dhargay inuu shabacay oo uu dhargay raashinkii iyo cabitaankii markuu ka dhargay aragtay wa asaaba uuna jimaacay minha xaggeeda cuntadii wuu ka dhargay cabitaankii wuu ka dhargay ayriina wuu ka dhargay wa asaaba minha xaggeedana uu asiibay qaalad waxay tiri yaa abaa alxa abaa alxow dalabtaya kaale horta jaanib kasta waa ka maqsuud marka kaaligay tiri ra'ayta waxaad iiga warantaa low anna qowman haddii qoom caaruu ay soo caariyaystaan caariyatahum caariyadooda caariya waa taqaana waxyaabaha lakala dabal caaraystee lakala qaato dariska iyo digsiga iyo saxanka iyo waxyaabaha lakala qaato caariyaa la yidhaahdaa sidaa darteed ayay tiri abi abiialxow haddii qoom caariyadooda ay soo qaataanay ka soo qaataan ahla beytin ahlu beyt reer hebel bay ka soo qaateen deriskii ahlu beyt bay ka soo qaateen oo fa ay ka soo codsadaanay dalbaan dadkii caariyadda lahaa caariyatahum caariyadoodii alahum an yamnacuuhum ma leeyihiin inay u diidaan ma mudan yihiin in dadkii xoolaha lahaa ay u diidaan darisaad ka soo qaadatay alaab inaad ku intifaacdo dhowr maalmood baad haysatay kadibna way ku yimaadeen waxay ku dhaheen dariskiihow alaabteeni na sii alahum an yamnacuuhum ma mudanyihiin inay u diidaan macnaha ma diidayaan dadka oo ma diidi karaan alahum an yamnacuuhum qaala laa maya buu yiri say ugu diidayaan macquul ma aha adi malihid waad soo dabal caariyaysatay waa lagu soo karaamayey waa lagu soo siiyey waad ku intifaacday waxbaad ku qabsatay walaaloo waxaynii nasiibaa lagu yidhi ma rabno xaggeen kugu aragna mal ma dhihi kartaa waa maya qaala laa fa faqaalat waxay tiri faxtasib ibnaka wiilkaaga ka ajir xisaabso maxay ula jeedaa shalay caariyuu ahaa ilaahay baa la siiyey subxaana wa tacaala maantana allah qaatay maxaan soo marnay ina lilaahi maa akhada walahumaa acta ilaah wuxuu qaataa asaa iskaleh wuxuu bixiyaan asagaa iskale shay kasta agtiisa ajal la magacaabay ku leeyihiin horaan u soo marnay gabadhiisa markuu la dardaarmay sabir oo ajir xisaabsan buu yidhi faqaalad waxay tiri umu faxtasib ibnaka wiilkaaga ka ajir xisaabso qaala anas wuxuu yidhi oo xadiiska warinaya faqadiba waa xanaaqay wuu caroobay abuu alxa uma qaala wuxuu yidhi taraktanii ma iga tagtay ma iga aamustay oo canugaygii intuu dhintay miyaad ii sheegi weysay xataa intii idaa talaqahtu aan ka wasaqoobay talaqah muxuu la jeedaa wasaqdi jimaca aan ka dhex galay canugaygii oo meyd ahoo meesha yaala agtiisa inaan naag ku jimaacay agtiisa ilaa aan ku wasaqoobay oo janaabo ayay asiibtay maa walaalay iga tagtay ood ii sheegi weysay ood iga aamustay macnuhu waa sida ma iga tagtay buu yidhi faqadiba uma qaala taraktani xataa idaa taladaktu uma intaa ka bacdina akhbartanii biibnii markaan wasaqoobay oon jimac sameeyoon caano cabay oon cambuulo cunay kadibnaad ii sheegtay waaye anugeyga dhimashadiisa faintalaqa wuu tegey wuu baxay xataa ataa ilaa uu u tegay rasuul allahi sala allahu calayh wasalam fa akhbarahu khabarkii buu u sheegay wixii dhacay ayuu uga sheekeeyey fa akhbarahu beh wuxuu uga sheekeeyey rasuulka bimaa kaana wixii ahaaday wixii dhacay iyo wixii gabadhu samaysay iyo wuxuu asagu sameeyey dib uga sheekeeyey qaala rasuulu ullahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahayna wuxuu yidhi baaraka allaahu allah idin barakeeyo fii laylatikumaa habeenkiina is isaragga iyo kulanka aad kulanteen adii umsunayn ilaahay ha idiin barakeeyo qaala wuxuu yidhi fa xamalat way uuraysatay habeenkaaba kulankii la sameeyeyba uur bay ku qaaday qaala wuxuu yidhi wa kaana rasuulu ullaahi rasuulkii allana wuxuu ahaa ayadoo uur leh fii safarin safar mid ku jira safar ayuu rasuulku ahaa wahiya macahu wahiya hiya sulaymna macahu ay maca abi alxa abii alxa micigiisay ahayd ama rasuulka micigiisay ahaydoo safarkii kula jirtay ama abii talxoo dadka nebiga raacay la socdaa iyo aaduna la jirtay wa kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa ata almadiinata magaalada madiina marka uu yimaado min safarin safarna uu ka soo galo laa yatruquhaa midaan ku guuraynin ehelkiisa turuqan guuro habeennimo uma tegi jirin rasuulka da'dii caaday u ahaan jirtay duxa inuu tago xataa haddii habeennimo uu soo galo magaalada ma aadi jirin aqalkiisa waa sida loo baahan yahay laakiin hadda waa wakhti casri ahee waa lagu og yahayba haddaan soo socdaa haddaan soo duulay diyaaraddii waan saaranahay waxbay nala maraysaa waan soo degnay tagsiga waan soo saaranahay xaalka saa waaye iyadana waxay ku leedahay waa kugula socdaa cashada way kari rabtaa muufai baa xidhnan macnaha halhal baa layskula socdaa waa casri xadiid ah ilaahay mahadii subxaana wa tacaala laakiin mar allaala marka gabadha muslimadda ah in badan laga maqnaado waa mamnuuc in raggu ay ku soo guureeyaan xataa raggan soo kediya dumarka waa mamnuuc inta badan ragga dibadaha ka yimaada kelis bay ku yimaadaan albaabkun buu soo garaacay xaaladda looma baahno intaasaad maqnayd ilaa rasuulku wuxuu odhan jiray ilaa tii basaasnayd oo timihii ay ka hallaabeen oo aan in badan shallaysaninna ay ka shallaysato ayna ka hoos xiirato ilay nadaafad fiican ma sameeyaan dumarku marka rag aysan la joogin way ishilmaamaan laakiin in badan markay isxanaanaynayaane xino saartaan ay timaha hagaajistaan ay timaha tabtaan oo hoos la xiirto waxaasna oo markuu odaygu joogo laakiin in badan markuu ninku maqan yahay way isiloobaan xataa nafteeda nadaafad fiican ma siinayso marka ayadoo saasa ah, haddaad ku soo duldhacdo oo aad ku aragto waxyaabo aan ku qancinin oo aan wanaag hanaan fiican lahayn in gabadha la furaa suuragal ah marka ha isdiyaariso ha qubaysato ha is ha waxaysatee hoteelaa la jiiftaa masaajidadaa la tagaa suu nebigu samayn jiray sal alla wasalam marka rasuulku wuxuu ahaa idaa ata almadiina min safar uu ka soo gala laa turuquhaa midaan ku soo guurayn ehelkiisa turuqan habeen imow ama guurayn fadan waxay u soo dhowaadeen min almadiinati magaaladii fadarabahaa waxaa qabatay unsulayn almakhaadu fooshiibaa qabatay fooshiibaa garaacday canugaas habeenkaas loogu duceeyey fooshiisii ayaa markaa qabatay umusulayn fooshii ayaa markaa qabatay faxtabasa waxaa ku xabismay oo ku daahay waxaa ku daahay meesha calayhaad korkeeda abuu talxa ilaa isaga aabbihii ahayd hooyo aabbayoonka maanta joogo maba yaqaanaanba meel lagu dhalay ilmahooda maba ogaba asagoo qayilaad ku maqani asagoo waxaa adka arkaysaa hooyo wax dhashaoo cunugii iska agjiifaba hadda kor waa idiin sheegaa filaya oday waxaa jiray aada u qayili jiray intaa kadib baa gabadhii wuxuu ogaa ayadoo iska xaamilo ahee fool baa qabatay wuu maqan yahay deriskii baa kaxeeyey isbitaal baa lagii waa laga soo dhaliyey canugyaa meesha jiifa subaxii markuu canugan macnaha odayaasha gobolka midee maanta jooga waa xaalad cajiibada waxay markaa ku socdaan sidaa darteed waa u wiilkan abuu talxa faxtabasa waxaa ku xabismay calayha korkeeda abuu talxa abu alxa dul taagan hooshibaa haysta asagiibaa xanaanaynay asagiibaa kor u qaaday asagiibaa dejinay asagiibaa hagaajinay asagiibaa marna gacan ka qabanay saa markaa samaynaa abu alxa wainalaqa rasuulu ullah rasuulkuna wuu soo tegay sal alla alah wasalam qaala wuxuu yidhi abu alxa qaala anas wuxuu yidhi yaquulu abu alxa wuxuu yidhi abu alxa ayaa hadlay oo wuxuu yidhi inaka adiga lataclamu waad ogtahay yaa rabbi rabbiyo annahu yucjibunii inay icajab gelinayso oo aan jeclahay an akhraja inaan baxo maca rasuuli illaahi rasuulka macigiisa idaa kharaja markuu baxaayo oo waadkhula aan gala macahu micigiisa idaa dakhala markuu galahayo rasuul ilaahayowbuu yidhi waad i og tahay inaan nebiga socodkiisa jeclahay markuu magaalada madiina gala inaan la galo markuu ka soo baxa inaan ka soo baxo ilaahayow waad i og tahay inaan taa jeclahay waqad ixtabastu waxaan ku xabismay oo idaahinayaa bimaa taraaxan aad arkayso waxaan aad u jeeddoo gabadhan maskiintee xaaskaygaa foosha haysaa yaan ku xabisanahay nebigii ima sugi karoo wuu baxay magaalada markuu gelaya inaan la galo waan jeclahay waxaan aad u jeedana waan ku xabismay isla markii xanuunkii baa laga qaaday gabadhii allahu akbar isla markiiba ilaahay ka qaaday xanuunka foosha taquulu ummu sulaym waxay odhanaysaa ay tiri yaa abaa alxa soco ma ajidu heli maayi alladii kii kuntu aan ahaa ajidu mid hesha xanuunkii ihaayey waa layga qaaday ilaahay subxaana wa tacaala ducadii buu kaa aqbalay way hadduu xanuunku ku qataarnaan lahaa ma dhaqaaqeen abuu talxa laakiin ilaahay baa khafiif keenay oo dintii xanuunkii haysaa laga qaaday waxay tihi abuu talxow wixii aan helayay xanuun ahaa maba helooyiba inaliq socoday tiri fanalaqnaa waan soo soconay oo waan soo dhaqaaqnay wadarabahaa haddana waxaa qabtay gabadhii oo garaacday almakhaadu fooshi xiina qadimaa markii ay soo galeen allahu akbar rasuulkay la soo galeen magaalada madiina markay gurigoodii yimaadeen yaa hooshii haddana markaa qabatay xiina qadima markay soo galeen fawaladad waxay dhashay hulaaman wiil bay dhashay wiil bay dhashay faqaalad waxay ii tiri lii aniga ummii hooyaday waa anase yaa anasu anasow laa yurdichu la nuujin maayo axad nuujinaayo ma jira canugan xataa intii taqduu aad kala kala kala dheelmata bihi asaga calaa rasuuli illaahi sal alla calah wasalam ilaa nebiga aad u geysa maas la siinayay tiri ilaa nebiga aad kula kalahdo falamaa falammaa asbaxa markuu waabariistay markuu waabariistayna ixtamaltuhu waan xambaaray canugii waan qaaday fanalaqat bihi fanalaqtu waxaan la tegay bihi asaga ilaa rasuuliillaahi rasuulkan u qaaday wadakara wuxuu sheegay tamaama alxadiid xadiiska intiisii kale timir baan la qaaday nebigaan u geeyey wax mala la wadaa buu i dhahay haabaan idhi keen buu i dhahay timirtii baan u dhiibay wuu calaalinayey afkuu ka soo bixiyey dhanxana buu u mariyey cabdullaahi buu u bixiyey wadakara tamaama alxadiid waa sidaa xadiidka tamaamkiisa ayuu xusay ee markaa uu sheegay intaa kadib xadiidku waa darsi aad iyo aad u cajiib badan walaalayaal xadiidku jawaanib fara badan ayuuna barayaa xadiidku raggana waxbuu barayaa dumarkana waxbuu barayaa xadiidku dumarka sabarkuu ku guubaabinayaa xadiidka ragga xilmigii dulqaadkii xaasaskoodu inay hagaajiyaan buu la mucaamaloonayaa ayuu barayaa waa xadiid darsi cadiim oo weyn ah haddii asaga inta la qaato dumarkuna ay ku dhaqmaan ragguna ay ku dhaqmaan wallaahi la heli maayo dhibaato cusro soo gaarta gabar garoob ah tu baahi meel u dhactay tu aydan ogeen meel ku dhashay oday habaabay oo lasoo ceyriyey ku ilaahay subxaana wa tacaala diintiisii ka tegay intaasoo dhan waa la la'aanayaa laakiin umu sulayn iyo talxa oo kale haddii la noqdo khayr iyo wanaag baa la gaaraya wa abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allah rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laysa shadiidu dirac lama yidhaahdo diraca taqaana waa geesi dirac doodku qaataan ma aha geesi shadiid xoog badne lama yidhaahdo bisurcati ninka legdan ka badan musaaracada kan ciyaar marag inta ninka qabto kor u qaada olka dhige saa yeelo inta ku tuura ma aha shadiid dirac lama yidhaahda ee geesi lama yidhaahda midka surcada badan inama ashadiidu diraca geesiga alladii midka waaye yamliku nafsahu nafsadiisa hanan kara ka adag oo celiya cinda alqadabi xanaaqa agtiisa yaa xanaaqay oo weligii iska fadhiistoo qofkii dhibka gaarsiiyeyna cafiska dalbay weli managu jiraa idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaannahu waliyun xamiid weli inta lagu caayay qof ma ammaantay inta lagu habaaray qofna u ducaysay inta laguu diibay kii ku diiba ma xiriirsoo ma siisay ilaa heerkaa la gaaro khayr wanaag la gaari maayo dirac geesi geesi baan ahay geesiyad baan aga ku leedahay maxay geesi ku tahay naagta lala guursaday inay timaha ka riftay wax kale miyaa jira waa maya waxa geesi lagu noqdo ma aha xaaladaha waxa geesiga lagu noqdo waa inaad naftaada celin karto waa inaad badbaadin kartaa oo naftaada aad ka adkaan kartaa cinda alqadab buu rasuulku tilmaamay intuusan xanaaqu jirin qof kasta wuu sabri karaa ma ogtiin horta taa qof kasta inuu saabirya goormi la ogaadaa waa marka dhibka la gaarsiiyo waa marka laga caraysiiyo waa markaasaa lagu ogaanaya ku aan arsan uur hooyadiisu ku jiraa intuu dhuu cararayo qofku dhibaato gaarsiinaya xataa aayad qur qur'aana lama xasuusin karo qofka xanaaqsan qofka xanaaqsan wayna imaan doontaa rasuulku baa u imaanaya hodhaa yaa rasuul allah ii dardaaran qaala laa taqdab ha xanaaqin ha xanaaqin ha xanaaqin ha caroonin wuu ku celcelinayaa sal alla calah wasalam ha xanaaqin macnaheeda xanaaq yuusan ku qabanin ma aha bani aadamaa tahay waa la xanaaqi karaa waa lagu nasabidan karaa waxaadan dhihin baa lagu dhihi karaa waa lagu barbaxayn karaa mashaakil baa lagugu samayn karaa caro way ku qabanaysaa laakiin maxaa loola jeedaa degdeg ha u xanaaqin haddaad xanaaqdaan alaabta soo laabo ha xanaaqin haddaad xanaaqdana xanaaqaag wuxuu ku amraya ha samaynin waayo xanaaqu waa dhuxul maar ah oo shaytaanku qofka laabtiisa ku hurinaayo ma aragta qofku wax kastoo hoostuu kugu dhufana markuu xanaaqo wax kastuu afkiisa ka sheega qaaraa ilaahay caaya subxaana wa tacaala qaaraa diinta caaya qaaraa nebi moxamed caaya markay carooraan subxaana allah saa darteed baa laa taqdab waa darsi weyn ayadana rasuulku wuxuu yidhi laysa shadiid dirac lama yidhaahdo halyeey iyo geesi lama dhaho bisurcati midka labban ka badan inama ashadiidu shadiidka geesiga diraca alladii yamliku waa midka hanta qabta oo celiya nafsahu nafsadiisa cinda alqadab xanaaqa agtiisa muttafaqun calayhi xanaaqa agtiisa kan haysta wa waa ninka is-celin karaa mar allaale marka odaygu aad eh, isku xanaaqdaan waa inaad laadan kartaa waa inaad dhihi kartaa raalli ahow waa inuu dhigi karaa asaga kanna waa iscerid iyadana waa is-adkaynaysaa asaa aydaa bilaabi doonta qaar baa saddex sano ku kala aamusan ha soo bilowdii ha bilaabo ha ku dhaho ha i ha i yidhaahdo ha dhahdo xaaladaha noocaasoo kale idan walaalayaal waxaa loo baahanya yahay waxay tahay xaqiiqda marka la fiiriyo in la noqdo shujaaciin geesiyaal diracyo arrin badan oo noocaasoo kale markaa ah bisuracati buu noo sharxayaa bidammi sood soodka oo la gudo ayaa la akhriyaa su in la dhaqo iyo wa fatxi raa bisurca surac racdan la kordhigo waa in la guda oo la damiyo soodka iyo wa fatxi raa ra'da oo la kordhigo sur haddayna surac ayaa leeyahay bisuracati qofka legdan ka badan baa loola jeedaa wa asbihu kelimada asalkeeda cinda alcarab marka la fiiriyo man yusnac annaas waa midka dadka legda kaiiran in badan dad waxaa jira lagdanka ilaahay u fududeeyey haastan dadka baadiyaha degan lagdanka aad bay u samayn jireen xataa gabdhahooda way lagdamaan baadiyaha kuwaanaan reer magaalka oo qabowga waxyaabaha ka batay a ah, tallaabo qaadi karin oo iscinjaas iyo xasli qaaniyo isqanin maahe kuwa baadiyaha ku dhashay intay qabtaan ay tartiib u lagdayaan dhulka dhigayaan tan waa lasoo qabanaa tartiibbaa dhulka loo dhigayaa laakiin maxaa la yaqaana hermagaalka taniinsho iyo timee saa ka yeeshay iyo way riftay iyo saana idhaahday iyo xaalad noocaasoo kale lagama yaqaano saa darteed kelimada asalka carab agteeda marka la fiiriyo waa man qofka sircu dadka surciya lagda dhulka dhiga kaiiran in badan ayaa markaa la yidhaahdaa idan dadka muslimiinta inay dadaalaan waa lagama maarmaan inay xaqa ku socdaana waa shay loo baahaya meesha ha inoo joogto insha allah waa inuu habeen dambi darsiga qaybihiisa markaa dhammaan bilahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam